إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باب صلاة الاستسقاء wuxuu baabu yahay kana salaaة اlistisqاء salaada roobdoonta marka waxaynu ka soo baxnay salaat اlciideyn iyo salaat اlkusuuf wاlkhusuuf salaat اlkhawf istisqaa saqaa yasqi baa ficilka laga keenay waa waraabinta marka hore istisqaana waa dalab suqya dalab asuqya waa inuu waraab dalbo qofku in la waraabiyo waxaynu ognahay ficilka hulaasiga ah marka saddexda xaraf lagu kordhiyo alfiyo sinka iyo taada inuu faa'iideeyo wax la hahdo alab waxa inu faa'ideeyo afara yakfiru istagfara ay dalab almaqfira wey kaasa yuqiisu istakaasa dalab alkawth istisqaaguna waa la mid waa dalab suqya marka kelmaddu ama ilaahay ha laga dalbo waraabka ama makhluuqa laga dalbo erig waa saas istisqaagu inta badan markaa salaadan waxay imaneysaa waktiga jadbiga aljadbu wاlqaxd waa ereyada ku aad ku arki doonta xaliisa oo abaarta iyo omoska iyo rooblaanta marka rooblaani timaado ee roobkii joogsado ayaa istisqaa la sameynaya marka nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam wuu sameeyey sidaasaanay culimadu u badan yihin marka laga reebo xanafiyada oo yidhi markaa arrintaasi rasuulka in badan kama sugnaa waxaa istisqaaga noocyadiisa ka mid ahaa inuu rasuulka alay slatu salaam salaad u baxay sidaynu arki doono baabkanta lagaga warramayaa waxaa kaloo nabiga ka sugan alayh الsalaatu wasalaam calى اlmimber anahu istasqaa wa huwa calى اlmimber ay daca allah subxaana wa tacaala an yusqiyahu ilaahay buu baryay inuu waraabiyo isagoo mimbarka ku taagan waxaa kaloo noocyada istisqaaga ka mid ah in qofku dee gaar u ducaysto ilaahay roob weydiisto laakiin waynu soo marray in salaadaha dhexdooda la qunuudo oo roobdoon lagu sameeyo inaan iyadu aanay sugnayn qowl daciif ah ay tahy halkan imika waxaa looga jeeda markaa loo baxayey musallaha iyo banaanka wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi kharaja nabiyu salى allahu alayhi wasalam mutawaadican marka wuxuu ka warramaya marka hore hay-addii uu baxay iyo siduu ahaa rasuulku alayhi isalaatu wasalaam markuu salaada u baxayay kharaja u baxay anabiyu sala allahu alay sl nabigaa baxay mutawaadican isagoo dhigaya mutabadilan oo waxa weeyaan aan laa yudhiru ziina waxaan qurux qurux aan muujineynin oo dhar iska cawlan xidhan iska basaasaysan mutakhashican oo khushuucsanoo yanduru ila alard dhulka eegaya mutarasilan si degan u soconaya laa yusricu fi lmash mutadarican ilaahay baryaaya u tadarucaya fa sallaa wuu tukaday ragcatayn laba ragcadood kamaa yusalii siduu u tukado fi lciidi ciidda siduu labada ragcadood tukado lam yakhtub ma khudbadanin khudbatakum khudbadiinin haadihi tan oo kale ah khudbadan ciidda aada khudbadaysaan iyo jumcaha aada khudbadaysaan oo kale muu khudbadaynin rawaahu alkhamsa wa saxaxu tirmidiy wa abu cawaana wa bnu xibbaan waayahay salaada istisqaaga xukunkeedu marka hore waa inay sunno tahay sifadeeduna waxa weyaan anaha ragcatayn wa anaha tusallaa fi lmusalla in banaanka iyo fi saxraa loo baxayo banaankaa loo baxaya waana laba ragcadood waana sifatu lciid oo waxay leedahay sabca takbiiraat fi lula wa khamsa takbiiraatin fi thani toddobadii takbiirood ciidda lala imanayey iyo shantii lala imanayay ayuun baa lala imanaya khudbadna way leedahay cala raaji khudbaddaasi inay ka horeyso inay ka dambeyso labadaba waa la sheegay oo waxa weeyaan in sidii ciidda maadaamay tahay kamaa yusallii fi lciid inuu salaada horeysiiyey nabigu caleyh isalaatu wasalaam dabeetana uu la yimid khudbaduu la yimid culimada intooda badan markaa saasay ku tegeen in la horeysiiyo in la horeysiiyo salaada maadaama ciiddii shabahdo culimo kalena waxay dhaha me waa laga dambaysiinaya qolo kalena waxay dhaha labada dhinacba waa kii doona waa la samayn karaa saasaanay u badan tahay se raajix waxa weeyaan in laga horreysiiye in laga dambeysiyey labadaba inay bannaan tahay walaysat laha khudbatayn wa ina laha khudba waaxida laba khudbadood laakiin iyadu ma laho juluus loo dhexaysiinaye maxay leedahay khudba waaxida waxyaalahay kaga duwantahay salaada ciidda waxaa ka mid ah salaada ciidda qofku waa kii sii xaragoonayey cadar isku shubayey dhar udgo dhar markaa nadiifo aanba ah, cusub xidhanayay laakiin salaadan istisqaagu maadaama ilaahay la baryaayo waa in la muujiyo baahi la muujiyo aliftiqaar ila allah oo qofkii oo iska dhar cawlan qofkii oo dhulka hoosu eegaya dacfigiisa muujinaya ilaahay u tawaaducaya baryaaya ayaa loo baahanyay inu baxo dabeetana halkan markaa saxaabigan inoogu sheegay radi allahu sida uu rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam u baxay ereyada halkan inoogu yaalla mutawaadic tawaaduc ereyga maxaa laga keenay wadaca soo maaha waa shayga marka la dhigo marka atawaadicu waa maxay muxuu kasoo horjeedaa waa atakabur buu kasoo horjeedaa rasuulku caleyh isalatu salaam markaa tawaaduc uu muujinayay marka horeba dhaqanka rasuulka ahayd oo wuxuu rasuulku yui alayh isalatu salaam man tawaadica lilah rafacahu mutabadilana atabadul wa huwa tarku tasayuni waa in aanu isqurxin tarku zina wey mutakashicina alkhushuuc de waa la garanayaayo waa qofkoo indhaha meel ku egeegeynin qalbigiisu meel ku maqan yahay wahaa kada khushuucda waxyaala lagu idlaqa waxa ka mid marka culimadu ramyu lbasar ila alard wkhafd الswt wasukuun اlacdaa ramyu اlbasr ilى اlard oo in qofku dhulkii eegayo oo aanu kolba meel eegaynin wakhafd الswt inuu codkiisii hoos u dhigayo o aanu kor u qaadaynin khushuucday ka mid tahay wasukuun اlacdaa xubnuhu inaanay dhaqdhaqaaq badan sameyneynin saa awgeed de marka salaada lagu tilmaayo qofku khushuucsa ba leeyahy waxaa jira markaasoo kale mutadarcan mutarasilanna atarasul fi lmashi waa tarasul calaa rislik waa kii nebigu kula alayh isalaatu wasalaam deganaantaadaas marka waxa weeyaan si tartiib tartiiba inaan socodkii aanu aada u dedejinaynin mutaaniyan fi sayr waa mid isku markaa aada u hubsanaya socodkiisa oo aan deg ku jirin oo maxaa ka muuqda alayhi sakiina walwaqaar markaa uu soconaya haddaba wuxuu yihi raaqib oo culimada luqada ka mid ihi markuu ereygan mutakhashican mutadarican waa laba af soomaali khushuuc bay tilmaamayaan carabi ahaanna waa isku dhoodhoo yihiin laakiin midba sibaa laga yaabaa in loo badsado markaa wuxuu yihi akharu maa yustacmalu lkhushuucu fi ma yuujadu cala aljawaarix khushuucda inta badan waxaa lagu isticmaalaa buu yihi fi ma yuujadu calى اljawaarix wixii xubnaha sare ah oo matalan gacmihii iyo lugihii iyo hadalkii iyo indhihii iyo kuwaasa khushuucda ay inta badan lagu isticmaalaya wاdaraaca akaru ma yustacmalu fi ma yuujadu fi اlqalb tadarucuna muxuu noqonaya fama stakanuu lirabbihim wamaa yatadaracun tadaruc waa qalbiga inuu qalbigu qofku ka khushuuco oo ilaahay uu ka baryu dacfi ka muujiyo qalbiga markaa macnaha xadiisku waxa weya dushana rasuulku aleyh isalaatu wasalaam hay-ad khushuuca baa ka muuqatay hay-adda khushuucdahi marka dusha sare ka muuqato qalbiguna wuu la socdaa inta faraha badan oo qalbiga iyo daahirkana wada socdaa markaa khudbadiinan oo kale khudaba kumna waa laga yaaba inay kutubta qaar idinku qoran tahay khudbadihiinan oo kale khudbadahan ciidda iyo jimcaha akridaan oo kale khudbad dheer may ahayn amba dee wacdi kaloo badan ku jire khudbadan istisqaaga ducadaa ku fara badnayd algaalibu fiiha adducaa ducada ku gaaliba oo xagga khudbadahan kale jimco kale laga yaabo wacyigelintu inay ku fara badan tahay iyo ciidda iyo xaggana waxaa ku fara badan waxaa la idhaahdo ducada marka guud ahaan calmihii waxaynu ka qaadanaya xadiiska mashruuciyati salaat اlistisqa inay tahay oo nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu sameeyey waxaa kaloo laga qaadanaya si aynu soo aragnay musallaha in loo baxayo dee rasuulka alay slat slam kaa baxay waxaa kaloo aynu ka qaadanayna sifada loo baxayo ee khuruujka deganaanshaha inay tahay kharaja nabiyu sala allahu alay sl waa baxay mutawaadican isagoo isdhuldhigaya mutabadilan oo aan qurux muujinaynin oo iska basaasaysan mutakhashican khushuucsan xagga xubnihiisa sare mutarasilan socodka dejinaya mutadarican qalbiga ka khushuucsan fasalla wuu tukan ama yusalii si uu tukado fi lciidi lam yakhduma khudbayn khudbatakum haadihi khudbadi khudbadiinan oo kale ma khudbadayn ee khudbadda ay ducadu ku fara badantabe wacan caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi shaka annaasu dadkii way ka cawdeen ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allaanay u cawdeen quxuudalmadari baanay ka cawdeen roob yaraan bay ka cawdeen amba roobkiioo xidhmay ayay ka cawdeen oo alqaxdu waa abaartii shaka naasu dadkii waxay ka cawdeen quxuud almadari ayay ka cawdeen cawdeen ilaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam oo mafcuulu bihigiiba dee dambeeyey xagga hadal ahaan laakiin macana ahaan dee mafcuulu soo horeeya mushaariya majruurka xasanka isugu tacaluqaya shaka naasu dadku way cawdeen quxuud almadari bay ka cawdeen roob yaraan bay ka cawdeen ilaa rasuuli llahi sala llah alay sl rasuulka allahna u cawdeenoo dee rasuulku isagu roobka ma haye laakiin waxay leeyihiin adigaa xagga ilaahay nooga dhowe ilaahay noo mari fa amara rasuulku amray bimimbarin mimber in loo sameeyo amba mimber la keeno oo banaanka loo dhigo fa wudica lahu waa loo dhigay fi lmusalla banaankii lagu tukanaya baa loo dhigay garoonkii lagu tukanayay wawacada annaasa buu waaniyey yowman maalin wa wacada annaasa dadkii buu ballamiyey yowman maalin yakhrujuuna fiiha ay soo baxaan oo fakharaja wuu soo baxay xiina waqtigii bada uu soo muuqday bada ay dahara xaajib shamsi qoraxda cirifkeedu markuu shucaaceedu soo baxay weyaan idaa dahara shucaacuha faqacada cala lmimbari mimbarkiibuu ku fadhiistay oo fakabara allahu akbar buu yihi waxamid allah ilaahay buu mahadiyey uma qaalo wuxuu yihi inakum idinku shakowtum waxaad ka cabateen jadba diyaarikum dhulkiinnii guryihiinnii oo abaara waqad amarakum allahu ilaahayna wuu idin amray an tadcuuhu inaad baridaan wa wawacadakum wuxuu idiin ballan qaaday an yastajiiba lakum inuu idinka aqbali doono waad cabateen oo abaar iyo dhibaato ka taagan dhulkii baad ka cabateen allana subxaana wa tacaala ballanqaad buu idiin sameeyey haddaad baridaan inuu idinka aqbali doono dee markaa ilaahay barya uma qaala wuxu uhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maliki ywm اddiin laa ilaaha ila اllah yafcalu ilahay wuu sameeyaa maa yuriidu wuxuu doono allaahuma ya allahu ilaahayo anta allah adigu allah tahay ay almacbuud ka la caabudo ee istaxaqa alcibaada adiga weeyaan cid kale cibaada ma mutaysan laa ilaaha ilaa anta laa macbuda bixaqin ilaa anta anta alghaniyu ka kaaftoon baa tahay ay laa yaxtaaj ila axad wanaxnu lfuqaraa annaguna waxaa nahay kuwa baahan adiga ku baahan anzil calayna ilaahu nagu soo dejiye algaytha ay almadara roob weyn ilaahu nagu soo dejiye wajcal ka yeel maa anzalta wixii aad soo dejisay maa anzalta waxaad soo dejisana quwatan xoog aanu ku xoogeysano ay maa yuqawina wa balaaqan iyo sahay ilaa xiin ilaa intaanu u baahannahay ee waqtiga kale aanu gaadhayno ilaahu mid sahay noo noqdo oo nagu filnaada noo gadhi uma dabeetna rafca yadayhi gacmihiisu kor u qaaday falam yazal kama suulin gacmahaynu kor u hayo xataa ru'ya ilaa la arkay oo waliba kor ugu sii kor usii qaado xataa ru'ya ilaa la arkay bayaadu ibطayhi kilkilooyinkiisa cadaantooda ilaa la arkay siduu macnaa rasuulku alay sl slam go-na de kor ugu qaadayey gacanta kor u qaadayey uma dabeetana xawala wuxuu rogay xawala wuxuu usoo jeediyey ilanaas dadkii dahrow dhabarkiisa wa waqalaba wuxuu rogay ridaahu gu-iisiibuu rogay wa huwa isaga oo raaficun yadayhi gacmihiisa koru haya uma aqbala calى الnaasi haddana dadkiibuu soo qaabilay wanazla wuu soo degay mimbarkiibuu ka soo degay wasallaa wuu tukaday ragcatayn laba ragcadood faأnshaأ allahu ilaahay baa soo ururiyey soo curiyey saxaabatan daruuro faracadat way onkoday wabaraqat way hilaacday uma dabeetana amdarat way daaday rawahu abu dawuud wa qaala wuxu uhi gariibu xadiisku waa gariib waisnaaduhu jayidu lakiin sanadkiisu waa wanaagsany wa qisatu taxwiili qisada ku saabsan go-a rogitaankiisu fi saxiixi bay ku jirtaa saxiixa waa bukhaari iyo muslim min xadiisi cabdillaahi bni zayd wa fiihi waxaa ku jirtay fatawajaha wuxuu rasuulku u jeestay ila alqiblati yadcuu isagoo ilaahay baryaya uma dabeetana sallaa wuu tukaday ragcatayni laba ragcadoodoo jahara uu kor u qaaday fiihima labadaa dhexdooda bilqiraati qiraa'ada kor ugu qaaday sidii ciidda oo kale wldaar qudniyi min mursali abi jacfar albaqir waxawala ridaahu liyataxawala alqaxdu limaada xawala ridaahu buu ka jawaabayo wuxuu yihi abi jacfar albaqir waxawala ridaahu wuxuu u rogay guyiisa liyataxawala alqaxdu si abaartu ay isku rogto oo ilaahay cagsigeeda u keeno sidaa go-a loo rogay ee cagsigiisa loo dhigay xagga ujeeday maha xagga kale loo rogay in ilaahayna subxaana wa tacaala abaartaa ka rogo laga tafaaulaya waay xadiiskani waa صaxiix maxaadiis de eh, ka cabdillahi bnu zayd baanu sii waafaqsan yahay saxiixa ku yaala markaa dadkii baa ka soo cawday makruuha iyo dhibtaa haysatay rasuulka uga soo cawdeen markaa may odhan dadku haddau fiirso halkaa ayay qaarsi qaldan kuu fahamsiine amba ay kugula doodine inay hada rasuul allow roobna sii waayo roobka yaa haya ilaahay baa haya ee waxa weyaan ilaahay noo bari nebiguna caleyh isalaatu wasalaam isagoo bartii jooga muu odhan ilaahaw roobna siiye laakiin asbaab ducada lagu aqbalo iyo asbaab aliftiqaar ila اllahi subxaanaه wa tacaala ayuu muujiyey in ilaahay ay u baahanyihin oo nebi maxamedna uu faqiir ila yahay dadka kalena fuqaraa ila ay yihiin allana uu haniyun can ilcaalamiin yahay oo aanu makhluuqa waxba uga baahnayn alla subxana wa tacala wuxu uhi walilahi calى اnnaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha ganiyu can اlcaalamiin ya ayuha الnaasu antum اlfuqaraءu ilى اllahi wallah huwa اlganiy اlxamiid waxbay dadku ilaahay ma yeelayaan una kordhin maayaan kana dhibi maayaan haddaba ilaahay subxana wa tacaala wuu jecelyahay addoonkiisu inuu isdhul dhigo oo faqiirnimo u muujiyo mar kasta qofku uu ilaahay isku baahiyo oo baahidiisa uu sheegto gaarka ah ilaahay uu u sheegto waxaa laga qaadanaya ilaahay subxana wa tacaala waa ka aqbalaya waa jecelihi sababta rasuulka ala sla sl awgeed markaa tabadulka u muujinaya iyo dacfi isagoo saa u cawlan oo saa tallaabada u sameynaya oo indhaha saa sameynaya waa inuu baahan yahay faqiir ila allah yahay dabeetna ilaahay subxana wa tacala addoonkiisa ah gacanta kor u taagay waa ka xishoonayaa oo waa ka aqbalaya dee nebi maxamedna waaba nebigii ilaahay subxana wa tacala isaga ilahay karaameeyey xadiiska waxyaalaha ku jira waxaa ka mid a ah in mimber laga khudbadayn karo marka saxaraha oo mimber la qaad oo la geeyo halkaa xilligaa musallaha amba salaatul ciidda ha noqoto amba salaatul isqaagana ha noqoto amba kusuufkaba ha noqoto waay waxaa kaloo laga qaadanaya waqtu salaati alistisqaa salaada istisqaaga waqtiga ilaaday waqtigeedu waa goorma waa waqtu salaati alciid waqtigii salaadda ciiddu ay banaananaysa marka cadceeddu soo baxdo ilaa iyo qabla zawaal zawaalka ka hor intaasay joogeysa xaajibu shamsina waa arafkeeda iyo cidhifkeedu markuu soo baxo culimadu waxaaba yidhahdeen waxaa laga keenay xaajibka amba sunnaha halkaa ku yaala oo kale oo ayaa lagu shabahaya shucaaceediiba saa usoo baxaya markaa fakabr allaha waxamidahu waxaa kaloo jirtay faxamid allaha waathnaa caleyh ayaa bayhaqiya kusoo aroortay ibnu xibbaaniy faxamid allah oo kale way soo aroortay markaa sida u dhow weli waa sidaas inaanu rasuulku takbiir ku furfuranne uu siduu khudbadaha ku furfuran jiray ku furfurto eh, markaa in alxamda lilah dabeetna athnaa caleyhna waa soo celcelinaya halkan aynu faatixadii qeybteeda hore akhriyey oo iyada laftigeeda khudbad lagu furfuran kara laga qaadanaya alxamdu lilahi rabb alcalamin araxman araxiim maliki yowm اddiin wsal allahuma calaa maxamedi wacala alih wasaxbi wasalam hadii la ihahdo halkaasi waa istiftaax iyada laftigeedu waa xamdaladii mali maliki yowm اddiin baa markaa inoogu qoran soo maha mise maliki yowm اddiin maliki yowm اddiin ayaa sii xeel dheer labada malik iyo maliki labaduba waa qiraa'o sabciya oo caasim iyo kasaa-iba waxay akriyeen maliki yowm اdiin sayn inagu aragno ibn caasim aynu akrina qiraadiisii xafs can caasim laakiin quraada kale waxay akriyeen maliki yowm اddiin macnuhuna wuu istagayaay laakiin waxa sii xeel dheer maliki baa ka sii xeel dheer malik malik iyo melik labada waxay tilmaamaysaa duu mulkin horta mid mulki iska leh malikina waxay si tilmaamaysaa aladi yatasarafu fi ma yamliku wa fi ma laa yamlik ayay dhahdeen culimadu aladi yatasaraf fi ma yamliku wa fi ma laa yamliku waxa uu mulkiye iyo waxaanu mulkiyin ba isagaa ku tasarufaya isaga markaa melik waa almutasarif wey kii tasarufayey ee ma maamulayey wax awoodna lahaa laa ilaha illa lah yafcalu maa yuriid <clears throat> wuxuu ilaahay doonu sameynaya cid ku haysataa ma jirto wallahu subxaana watacaala yuriidu maa laa yuxib waxaanu ilaahay jeclayn buu doonaaba waxaan addunyada ka dhacaya ilahay miyuu jecelyay kufriga iyo waxaa kala dhacaya maya lakin xikaman huwa yaclamuhaa buu ilaahay subxaana wa tacala u doonay waqad laa yaqacu maa yuriid wixii uu doonayna inaanu dhicinba dhici karto waa iraadadii sharciga ahay taasi marka taa horena waa aliraada alkawniya iraada alkawniyana waxay la macno tahay bimacna almashii'a ah. wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah iraada sharciyana waa bimacna almaxaba waxaa isla macnaa iraada sharciya iyo iyo maxaba baa isla macnaa sa awgeed dadka o dhan ilahay muxuu ka doonay inay hagaagaan soo maaha miyay taasi ma wada dhacayso marka iraada kawniya laabudda min wuquuciha iraadada kawniga o waxaa addunyada ka dhacaya shar iyo khayrba sidaa ilahay ugu talagala wa dhacaysa wamaa tashaawuna ilaa allah walow shaaa allahuma facaluuh walow shaaa allahu lajacala annaasa umata waaxida iraadada sharcigiina waa maxabo oo inay dhacdana waa laka qad taqacu qad laa taqacu qad taqacu qad laa taqacu haddaad is weydiiso waxaanu ilaahay jecelayn muxuu u doonay dee taa horta ilaahay subxaana watacaala ay ciidimo maamusho laakiin waxay culamada qaarkood ihahdeen shayga maxbuubkaaba wuxuu uqeybsaamaa maxbuubun ligayrihi wa maxbuubun lidaatihi si mid sidiisa loo jecel yahay iyo mid غeyrkii awgeed loo jecel yahay xikmadaha ilahay waxaa ka mid ah cid uu jecel yahay inuu imtixaamayo amba cid kale oo aanu jeclayn uu kusii imtixaamayo wax lamid a ah. si maxbuub lidaatihigaasi uu u baxo maala malabka amba shayga macansiisa laga yaba ad soo ma ya waa maxabad daatiya laakiin dawo qadhaadh oo dhaguhu ku jabayaan oo aada karaahiyeysanayso oo markaa saa u dhadhamisa laga yaabo inuu mata ku qabto haddii la dhaho waad ku bogsanaysaa biririx xanuunkii ku hayey <laughs> dabayshu kaa raacaya maxaad sameynaysaa qadhaarhkaasaad liqliqaysaa oo waaad sababtu wax kale maaha e waxa ka dhalan doona weyaan qof dhan baa odhanaya halay qalo meesha waxaa halayga qalo oo maqaliinku jeceliyey e waxa ka dambeyn doonu jeceliyay oo maxbuub lieyrihi ba markaa kaala ladha isku soo ururiyo arrimaha caqiido iyadoo faafasamaad ku arki doonta caqiida insha allahu e laa ilaha ila allahu yafcalu maa yuriid wuxuu doonu ilahay sameynaya iraada kowniya allahuma anta allah allahuma anta allah allah aliha yalahu uluhatan cabada yacbudu cibaadata ayaa laga kena eriga alilaah bimacna almacbuud marka allah laakiin waa lafd ljalaala alla mooye cid kale laguma sheego maxaan ku idhi maxaan ku idhi kusoo celi haye walaa meel baad ka soo her jiraysa ya maxaan ku idhi allah waa calam ilahay lagu ismaala soo maha wa acrafu lmacaarif macrifada waa kii ugu macrifaysnaayo qolada naxwiinta waxa dhaha siibawihii baa lagu riyoodayoo markaasaa lagu yihi maxaa ugu weynay ilaahay kuugu naxariistay markaasuu yihi qowlkii aan idhi allah acrafu lmacaarif ilan acrafu lmacaarif marka hore damiirkii bu ahaa soo maha calamkuna dee wuu ka dambeeyey markaa laakiin dee lafdigan calamka ilaahay u ahay wax kasta uu dhaafaya xagga horu tegaya isagu wey marka allah acrafu lmacrif allah ilahay may cid kale laguma tilmaami kara marka magacyadiisa qaarkood baa cid kale lagu sheegi karaa raxiim baa qof la odhan karaa waa xakiim baa la odhan karaa ya waa ra-uuf baa la odhan karaa laakiin raxmaan iyo allah iyo cid aan alla ahayn laguma sheegi karo waayo sifada cid kale maba yeehan karto allah markaa waxaa culamada qaarkood ku soo ururiyeen almacbuudu maxabatan wa tacdiiman almacbuud maxabatan wa tacdiiman allah macnihiis waxa weeye ka la caabudo iyadoo lana jecel yahay lana weyneynayo waana arkaantii cibaadada cibaadadu laba rukni bay leedahay oo maxabada iyo iyo atacdiim watadalul allah markaa waxa weyaan almacbuud maxaba isagoo la jecel yahay wa tacdiiman iyadoo la weyneynayo labadaa rukni baanay cibaadadu ku salaysantahy labadaa tiir ee maxabada iyo iyo tacdiimka iyo tadalulka laa ilaha ilaa anta laa ilaha illa unbay la macno tahay laakiin maxaad halkaa ka qaadanaysaa tawxiidka ilahay in la soo celcelinayo markaad ilaahay baryeyso inaad ammaantiisa iyo xamdigiisa iyo tawxiidkiisa aad ku barido ereygaa laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiinna rasuulku wuxuu sheegay alay sla sl cidda ku barida ilahay inuu qofkaa ilahay ka aqbalayo subxana wa tacaala waa qiimaha tawxiidku leeyahy lakin hadduu qof idhaahdo sheekh hebelow dhulkii wuu abaarsaday ummadaadi sidaasay u dhibaataysan tahay dee roobka noo soo shub xabaal heblaayo aynu galno qabriga aynu ku meeraysanno ila way wax dhacee maaha wa iska sheeka berle waxaan kuu sheegaya kaasi meel kale u maray lakin ilahay waa imtixaamaya waxay ka warrameen dadka qaarkood waxay dhahdaan xabaalaha iyo waxaasay laxoox iyo waxaa geeyaano dabeetana halkaasoo roobkii baaba loo shubaa dhagagagaga ya war awliyadii baynu dayacnay war awliyada oo awliyada laxoodan ad dulkaysi may cunayaan iyo beriiskan iyo soodigna adigu isku daldalay ya ma cunayaano wax kale u ka aaminayo caqiidadaasaa weeyaan markaa wa waa la sii luminaya ila roob ma hayaane laakiin waa maxay markuu kani leexday falama zaaquu azaaqa allahu qulubahum kuwii asnaamta beri jiray laftooda marka qaarkood asnaamta halkaa kala hadli jirtay mid baa laga yaabaa habeenkii intuu sanamka xoolihiisu ag fadhiistaan inuu waraabuhuba taabanba waayo dabeetna wuxuu aaminay ilaa hebel baa ii ilaaliyey dee iyo shayaadiintiisuunbaa waraabihii ka eriyey oo yihi cuna hau dhawaanin waraabuhu wax muuqda maaha markaa lakin wuxu markuu halkaa fadhiistay ilaa hebel ya ilaa dhagaxan iyo geedkan waxba ma hayaane laakiin shayaadiintan ku xeersan ayuu masaa u samaynaysa anta alghaniyu wanaxnu lfuqaraa waa arin cajiiba taasina ilaahow annagaa baahan adigu ma baahnin anzil calayna algayth alqawth waa asalkeedu de gargaar iyo wax lamid ah. marka algayth lakin waa roob waa roob wajcal ma anzalta quwatan wabalaqan ilaa xiin hadduu roob yimaado haddana bilaa barako uu noqdo dee isaga laftiisu waa mashkiladiisu leeyahy ee ilaahow mid ku xoogeysano oo waktiinana gaadhsiiya balaaq waa maxay waa sahay maa yubliquka ilaa shayin ilaa xiinin ilaa intaan u baahana ilaahow ee baahida iyadoo ay taagan tahay ilaahw nooga dhimi awoodna siiya quwa rasuulkuna alayh sala slam wuxuu ka warramay abaartu maaha inuu roobidiintii waayo sida saxiixa ku sugan laakiin waa inuu roobidiinta waxba idiin soo bixi waayaan roob bilaa barakaa baa jira marka qaarkood intuu roobkii daayay laakiin waxba soo saari waayo abaartana saasuu nabigu ku sheegay alayh slat slam maaha inuu roobidiintii waayo buu laakiin waa inta laydiin roobeeyo inuu haddana waxba idiin soo saari waayo ama dee barakadiisu yaraato waanaysa laga yaaba in imika jirto roobku maro badan buu daayaa roob badan badan baa daayaa muddo yar kadib dadku waxay leeyihiin abaar baa taagan xoolihii gaajo u dhimanayaan waa saas weeyaan barakala barakadaa yar barakada barakadana wix ilaahay barako geliyo weeyaan oo nabigu wuxuu ka warramay akhiru zamaanka markuu dajaal soo baxa kadib in neefka arigahi uu jilibnan ku filnaan doono neefka geelayna markaa qabiilnan ku filnanay waxaa badda midhaha ahee rumaanka ah dad dambe ay cuni doonaan soo ilahay barakada ma gelya mar marku doono marka a uma rafca yadayhi falam yazal xataa ru'ya bayaadu ibdayhi markaa kor buu uu kusii xeel dhaaraaday gacanta kor u qaadideedii oo dee maradaa saasaa markaa halkaasa laga arkay uma xawala ila nnaasi dahrahu markii hore dee dadku kusoo jeeday dadkii buu dhabarka usoo jeediyey xaggii qibladu u jeestay weeyaan waxyaalaha markaa aadaabta ducada maxaa ka mid ah rafcu اlyadayn istiqbaal اqibla iyo ilaahay subxana wa tacaala in la ammaano oo saliga nebiga iyo waxyaalahaasoo dhan la yimaado iyo qalbi soo jeeday iyo tadaruci in qofku weyse qaba iyo in aanu qadiicat lismi weydiisanayn allah subxana wa tacaala waqalaba ridaahu gu wuu rogay go-a sidee buu rogay waxa uu rogun cirifkiisii midig xagga midig yaalay ayaa muxuu saaray xagga bidi bidix isweydaarun baa ku yimi marka sidaasuma markaa labadii cirif uu kala wareejiyey macnuhuna waxa weeyaan ilaahayow tafaaul balera waa sidaa aan maradaa u rognay aanu xagga kale u rognay allow naga aqbal oo dhibaatada cagsigeeda noogu rog markaama imaamkunba go-a rogaya waynu arki doonaa wa huwa raaficun yadah isagoo gacmihiisa kor u qaadaya isagoo weli gacmihii wada ayuu goyna rogay uma aqbala cala nas dadkii buu kusoo jeestay wanazla wuu soo degay wa sallaa ragcatayn halkan maxaa laga qaadanaya ducada iyo salaada keeba horeeya ducada in horreysiiyey waa halka markaa cibr ka qaateen khudbadda in la horreysiiyana khudbaddu bay ducadina ka fa anshaa allahu saxaaba anshaa wuu soo celiyey waa daruuro aan marka hore muuqan weeyaan wayunshiu saxaaba athiqaal daruuro aada u culusoo aada u cufun baa ilaahay soo coriyay iyadoo marka hore daruurahaasi aanay muuqanin faracadat alracd wa onkodka wa baraqat wa hilaaci uma amdarat rawahu abu dawuud waqala gariibu waisnaadu jayd xadiisku saxiix buu yahay wqisaة taxwiili fi صaxiix bay ku taala min xadiisi cabdillahi bn zayd wa fiihi fatawajaha ilى اlqiblati yadcuu xagga qibladu ujeestay isagoo ilaahay baryaya uma salaa rakcatayn jahra fihima bاqraءati qraadina kor buu qaaday wldarqudni bn musa abi jacfr abaqir abi jacfr albaqir waa mid ka mida aimada muslimiinta ee ahlulbeytka xusein bin cali kasoo jeeda marka waana labiyo tobanka imaami ay nimanka laa shiicadu weyneeyaan itnay casharada imaaman bay dhahday marka labiyo toban imaam marka itnay cashar iyada nimanka la dhahdo rawaafida la idhaahdo labiyo toban imaam oo isdaba socda oo soo bixi markaa ay idhahdeen qaarkood weli qarsoon yihiino abu jacfar markaa nin wanaagsan bu aha lakin iyagaa dee qalday oo dhinac kale ula leexdae isagu waxa ahaa culimada cilmiga badan ee taabiciinta ayuu ahaa albaqirna waxaa loogu bixiyey liannahu baqara alcilma bay dhahdeen cilmigiibuu dooxay cilmi badnaantiisa likasrati cilmihi weeyaan marka ya baqara albadna calooshu qofka ka jeexay weeyaan matalan marka waa nin cilmigiiba dilaaciyo ilahay sakin cilmigii weya mursalkiisa uu isagu soo wariyo warkaa weeyi aan markaa dee nabiga loo rafcin waxawala rida waxawala ridaahu liyataxawala alqaxdu waa macnuhuna marka waa xikmaddii ku jirtay wey ayuunbuu sheegaya khudbadda in la horreysiyo la dambaysiiyo labadoo markaa way bannaantay yaa rogoya go-a culimada qaar waxay dhahay nebigu unbaa rog rogaya dee nebiguma rogay alay slatu slam saxaabadu may rogino markaa qofka imaamkuma rogaya qaarkoodna waxay leyihin mena way soo aroortay marka qaarkood in in la yidhi asxaabtuna way rogeen marka hadduu keligii ku gaaftoomay hadda iyaguna kuda ku daraan mushkilad ma laha oo sunna marka horabe dumarkuna ma rogayaan mise ma rogayaan dumarku hadday meel ragu ay arkayaan joogaanoo maradooda ay rogayaan oo dee markaa cawradeedu muuqanayso dee xaaraan bay ka noqonaysa hadday laakiin meel gaara yihiin hadday rogaan mushkilad maha rogitaanku muxuu noqon karaa wax kastoo sito cumaamadu noqon karaa goobbuu noqon karaa koofiyaddan aad xagga kale urogi kartaa ya intaaba waad samayn kartaa وعن أنس رضي الله عنه أن رجuلا dخل المسجد nin baa soo galay masaajidka yowma aljumcati maalin jumcah wanabiyu sala lah ala sl isagoo nabiguna qaayimnu taagay yakhdubu khudbadeynayo faqala wuxuuhi ya rasuul allah rasuulkii ilaahayow halakat ilamwaalu maalkii waa halaagsamay wanqadacat isubul wadooyinkuna way go-een fadcu llaha ilaahay bari tacaala sarreeyey yuqiiunaa hana waraabiye farafaca yaday rasuulku gacmuu kor u qaaday uma qaala wuxu uhi allaahuma ya allahu ilaahayow aqinaa na waraabi allaahuma ya allahu ilaahayow aqinaa na waraabi fadakara alxadiisa xadiiskii buu sheegay oo intan ka dheer wa fiihi xadiiska waxaa ku jiray adducaau biimsaakiha adducaau baryada biimsaakiha ilaahay roobka inuu joojiyo muttafaqun caleyh xadiiskana waa xadiiskii saxiixa ku yaalay xadiis dheer buu ahaaye isagoo rasuulka alay sla slam khudbaddii jimca ku taagan ayuu nin soo galay markaasuu yihi rasuul allahu ilaahay noo barye xoolihii way halaagsameen oo dee gaaja halaagtay isla markaana wadooyinka way go-een maxay u go-een lqilaة اlbil alati tamshi calayha wاlmawaashi wاlmusaafiriin marka abaara yimaadaane xoolihiiba ay madhaane weyday noqdaane dadka ay iska durufaysan yihiin maxaa yaraanaya wadooyinkaa la socdayo dhulka camiran baa meesha ka baxaya soo maha dabeedna ilaahay noo bari rasuulku isagoo bartii taagan wuxuu yihi daruu samadu wax daruura may lahayn ninkani markaa acraabiyun bu ahaa nin reer miyiya bu ahaa sida xadiiska ku jirtay dabeedna wax daruuri kamay muuqan samada azca bui walaa xataa cirif yaroo gobol yaroo meel ka yaal ma jirin dabeetna buurta salc la ihahdo salc oo madiine ku taalla ayuunbay dabe xaggeeda dambe ka soo baxeen isagoo rasuulku alay sala slam halkii taagan ayaa garhka roobka kasoo daatay ilan mimber kan dhulku mu ahayn dhulkan sabada lehay markaa dhul biyuhu ay kasoo ay soo darooriman jireen oo roobki toddobaad baanu markaa u kala saarin bu yihi toddobaad baanaan cadceedi ba arag jimcihii dambe nin baa soo galay haddana halkii oo kale suu yihi wadooyinkii xoolihii way halaagsameen watahadama albinaa dhismihiina wuu burburay ya wanqatacat subl wadooyinkina way go-een maxay la go-een imika <laughs> inay dad maraan marka ma ninkii horu ahaa mise mid kale garan maayo bui saxaabiga ma kii horun baa maalintii mise mid kale u ahaa kaa yihi rasuul allah ilahay noo bari markaasuu rasulku allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma cala alaakaami waاطiraab wa buduuni اlawdiyati ilaahw dooxyada iyo meelaha kala gee mu odhan ilaahw roobka naga wada qaad dabeetana sidaadu rasuul gacanta ku fiiqaba daruurta way kala yaacaysa ilaa ay markaa noqotay misla jawba madiini meel yaroo bar ilaa ay noqotay amba maxaan ku dhahdaa aduu in yaroo banaan ilaa ay noqotay marka dee rasuulka alayh salatu slam ilahay baa sidaa wax aqbalay oo waa mucjise la yaab leh ayay ugu dambeyntii an anas radi allahu anhu ana cumar radi allahu canhu kaana wuxua idaa quxidu markay la abaariyo markay abaari ku dhacdo istasqaa mid ku roob dalba bilcabaas bn cabdilmualib wa qaala wuxuu odhan jiray seeb ugu roob dalbi jiray allahuma ya allahu ilaayow innaa kunaa waxaanu ahay nastasqii ilayka qaar kaaga roob dalba binabiyina nebigayaga oo fatasqiina waadna waraabi jir waadna waraabin jirtay intuu noolaa binabiyina ay xayla xayaati wa inaa anagu natawasalu ilayka waxaanu kuu soo maraynaa bicami nabiyina nebiga iyo adeerkii ee fasqin ana waraabi fayusqowna waa la waraabin jiray rawahu lbukhaariyu xadiiskana wuxuu tilmaamayaa un atawasul biducaa alrajul aلsaalix qof wanaagsan ducadiisa in ilaahay loogu dhowaado laakiin nimanka suufiyadda dhalaa iyo qolada kale meelaha ku meereysta ayaa xadiiskan meel kale la maray marka in sha allahu berri baynu kasii wado halkaa